alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxammadin wacala aali muxammed waxaynu ku soo jirray risaaladii muqadimatun fii usuuli tafsiir lisheekh alcallaama ibnu taymiyata raximah allah qaala shaykhu wa ama alnawcu athaani min sababiy alikhtilaafi wa huwa maa yuclamu bilistidlaal ila binaql nooca labaad miyaa ee ka mida sababaha keensada iskhilaafka ay culammadu isku khilaafaan tafsiirka wa huwa maa yuclamu bilistidlaali waa wax lagu garanaayo istidlaal iyo daliishad laa binaqli naqli aan lagu garanayn fa hada akharu maa yakunu fiihi alkhata'u min jihatayn kaas akharu maa badanka kii fiihi alkhata'u khata' uu ku sugan yahay min jihatayni laba jiha xaggood buu ka ahaaday labadaa jihoo xadasata soo darriyey bacda tafsiiri asaxaabati wataabiciina wa taabicihim biixsaan tafsiirkii saxaabada iyo taabiciinta iyo e, atbaacu taabiciinta e, dabadood soo darriyey fa ina tafaasiira maxaa yeelay tafaasiirta allatii kuwaasoo yudkaru fiiha lagu sheegaayo yudkaru fiiha lagu sheegaayo gudaheeda tafaasiirtaa gudahooda lagu sheegayo kalaamu haa ulaa'i kuwa hadalkooda lagu sheegaayo oo saxaabada iyo taabiciinta ah sirfan xalay saafi yihiin oo aan wax kale lagu tarrixin laa yakaadu kuma dhowo yuujadu in la helo fiiha gudaheeda in laga helo shay-un wax min haatayni aljihatayn labadaa jiha ka ahaaday ama ka mid a ah. yacnii khata' labadaa jiha ka ahaaday lagama helaayo mithlu tafsiiri cabdirazaaqi waa sida tafsiirka cabdirazaaq asancaani wa wakiicin iyo wakiic tafsiirkiisa wakiic ibnu jaraax alru'aasi iyo wa cabdi bni xumaydin iyo cabdi bni xumayd tafsiirkiisa wa cabdiraxmaan ibni ibraahiima iyo cabdiraxmaanu ina ibraahiima tafsiirkiisa duxaymin waa laqabka laqabkiisa weeye wa mislu tafsiiri alimaami iyo sida tafsiirkii imaamka weeye axmeda imaam axmed tafsiirkiisii iyo wa isxaaqa wa isxaaqa bni rahwayhi iyo isxaaq bnu rahwayhi raahwiyah bay culamada qaar odhanayaan oo weyhi bay karaahiyeysanayaan muxadisiintuna sida badan raahuuyah ayay u akhrin jireen asmaada caynkaasoo kale weyhi ugu dambayso wa baqiyi ibnu makhlad iyo tafsiirka baqiyi ibni makhlad wa abi bakr ibn lmundiri yo ibnulmundir tafsiirkiisa wa sufyaan ibnu cuyeynata iyo ibnu cuyeyne tafsiirkiisa wa sunaydin iyo sunaydi tafsiirkiisa waa sunayd ibnu daawuud almisisi sunaydna waa laqabkiisa magaciisana xusayn baa la yidhahdaa nusakha qaar laba yo-ood bay qorayaan waana khata' madmaci ah sawaabkuna waxay tahay siin iyo nuun iyo ya iyo daal isimkuna waliba musahar yahay sunaydi la yidhahdo marka culamada muxadisiintu waxay yidhahdaan dacfaa ku sugan bukhaarina waxba u wariyey weliba marka kitaab tafsiirana waa lahaa marka xaafid ibnu xajar markuu sheegaayo wuxuu yidhahdaa ducifa ama daciifun nusakha markaysagaa taqriibka ee makhduudka qaarba sibay qoraan waa la daciifiyey maca imaamatihi wa macrifatihi likownihi kaana yulaqinu xajaaja bna muxammadin shaykhahu calaa kulli xaal mufasir buu ahaa tafsiir baanu lahaa iyo wa bni jariirin ibnu jariir aabari iyo wa bni abi xaatimin ibnu abi xaatim wa abi saciidin alashaji abu saciid wa cabdullaahi ibnu saciid alashaj alkuufi waxaanu ka mid yahay sagaalka shiikhay wadaagaan asxaabu alkutub sitta wa abi cabdillaahi ibni maajah iyo ibni maaja saaxibu sunan iyo ibni mardaweyhi ibnu mardaweyh tafaasiirta uu inoo sheegaayo waa culammadii hore ee markaa aahaarta uun wax ku fasiri jiray marka waa jumal muctarida hadalkan dhexe oo wuxuu ku yihi fahada akharu ma fiihi alkhaطأu min jihatayni xadasata bacda tafsir الصaxaabati wالtaabicin wataabicin biixsaan axaduhumaa labadaa jiho markaa midkeed qawmun ictaqaduu waa qolo ictiqaadisay macaaniya macnayaal bay ictiqaadiyeen inay sax tahay oo ay xaq tahay suma araaduu dabeedna waxay dooneen xamla alfaadi alqur'aani calayha alfaadda qur'aanka inay macaanidaa ay ictiqaadiyeene saxda u qabaan inay ku xambaaraan oo ku fasiraan bay dooneen wathaani nooca labaad qawmun fasaruu alqur'aana bimujaradi maa qawmun waa qolo fasaruu lqur'aana qur'aanka ku fasiray bimujaradi maa kii oo keliya yasuuqu bannaan an yuriidahu inuu uga jeedo bikalaamihi hadalkiisa uga jeedo man kaana kii ahaaday min annaatiqiina kuwa ku hadlaaya ka mid ahaaday bilugati alcarab luqada carbeed ku hadlaaya min hayri nadarin yadaan la eegayn la milicsanaynin ila almutakalimi bilqur'aani ka qur'aanka ku hadlay oo allah ah waalmunazali calayhi iyo kii qur'aanka lagu soo dejiyey oo nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam waalmukhaatabi bihi iyo ka lagula hadlaayo oo ummatu rasuula sala allahu calayhi wasalam iyadaan taas la eegin ee hadalkani carabi ahaan macnaha uu ixtimaali karo in layskaga fasiro ta noocaasna waa qalab oo tafsiirku wuxuu ixtimaali karaa uun qur'aanku in la yskaga fasiro carabi ahaan u aqbali karo uun sax ma ah ee waa in markaa loo fiirsadee lagu dadaalaa macnaha markaa loo badinaayo inuu muraadkii ilaahay yahay oo ilaahay uga jeeday taas waa in lagu dadaalo wuxuu tilmaamayey waa kii inoo soo sheegay khilaafka tafsiirka ku dhacaa mar wuxuu ugu dhacaa markaysagaa bisaaba naqli marna wuxuu ugu dhacaa markaysaga waxaan yacni istidlaal sababu naqli markuu ugu dhacaayo horuu kugu soo sheegay oo waa ka soo hadlay sababu naqli markuu ugu dhacaayo waa ka soo hadlay markuu ikhtilaafku ugu dhacaayo istidlaal ama waxay culammadu ka cabbiraan altafsiiru bilra'yi oo altafsiir bilma'huur iyo atafsir bilra'yi baa loo qaybiyaa tafsiirka in wax la soo naqliyey wax lagu fasiraayo oo riwaayo loo daba joogo iyo in tafsiir bira'yi ay tahay oo ra'yi lagu fasiraayo istidlaal la samaynaayo marka tafsiir binaqli hadday tahay oo marka waxa looga jeedo wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta naqligu inaanu saxiix ahayn taana waa soo sharxay waa ka soo hadlay hadda kuma laabmayno laakiin tafsiir bira'yi markay tao istidlaal ay ku saabsan tahay qur'aanku wuxuu ku yimi luqa carbeed buu ku yimi inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya ilaahay waxa uu yidhi qur-'aanka waxaanu ka yeellay qur'aan carabi ah ayaanu ka yeellay marka luqada carbeed ayaa marka waxaway lagu fahmayaa laakiin marka luqada carbeed lagu fahmaayo waa in wax kastuu ixtimaali karo aan la yskaga fasirin oo macno ka hor imanaya adilada kale waa inaan lagu fasirin macno takalluf ku jiro waa inaan lagu fasirin haddii weji daahir iyo weji markaa waxa weeye takalluf iyo tacasuf ku jiro oo labadaba akhbari karo carabi ahaan wejiga markaa daahirka ah ee takallufka ka maran in lagu fasiro awlaysan marka culammadu waxay yidhaahdaan laysa kullu maa jaasa icraaban jaaza tafsiiran wax kastoo icraab ahaan ku bannaanaada ma aha tafsiir ahaan inay qur-aanka ugu bannaan yihiin waayo hadalkan qur'aanka waxaa la eegaya cidda ku hadashay macaanida loo filaayo inuu uga jeeday waa in lagu fasiraa ee macno aan ah loo filaayo inaanu uga jeedin bimujarad tajwiis luqawi luqa ahaan inay bannaan tahay tarkiibkaasoo kale insaa loo isticmaalo in layskaga fasira maaha saas aawadeed bay culammadu mufasiriinta qaarkood ku radiyaan ay ku tilmaamaan inay mujarad ixtimaal carabi ahaan aqbali karto macnahaas aayadda in lagu fasiro ay aqbali karto ayay wakhtiyada qaarkood iskaga fasiraa iyadoo la garanaayo ama loo badinaayo inaan macnaha ilaahay uga jeedin saas aawodee ibnu hishaam alansaari kitaabkiisa muqniga marka uu ka hadlaayo awjuhda ay ka soo gasho mucribiinta qur qur'aanka ecraabay khata uu ka soo galo wuxuu ku daray wejiga noocaasa wujuh cadiida ayuu sheegay wejiyadda khata uga yimaado waxaa ka mid a ah, mujarad hadalkan wuxuu ixtimaali karo in layskaga fasiro marka culammadu waxay yidhahdeen laysa kullu maa jaaza icraaban jaasa tafsiiran maaha aha wixii wax kastoo icraab ahaan bannaanaaday in tafsiir ahaan ku bannaan yihiin maaha tafsiir bira'yi marka la samaynaayo qur'aankii wuxuu u qaybsamaa aayaad muxkama iyo aayaad mutashaabiha aayaadka tashaabuhu ku sugan yahay waa in lagu fasiraa macno muxkamaadka waafaqaaya muxkamka macno waafaqaya waa in lagu fasiraa laakiin haddii lagu fasiro muxkamka macno ka hor imanaya waxay noqonaysaa mutashaabihaadka in la raacay mutashaabihaadka in la raacana ma aha waayo waa ariiqu ahli zayq waladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wa ukhru mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqa'a alfitnati waibtiqa'a ta'wiili allainoo sheegay kuwa qalbigooda ay ku sugan tahay xaqa inay ka iishan yihiin oo zayqu qalbigooda ku jiro waxay raacayaan mutashaabiha iska raacayaan mutashaabiha ayay raacayaan baa ilaahay sheegay nabiguna sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi xadiiska saxiixaynka idaa ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum hadaad aragto kuwa raacaya waxa isaga ekaada ama mutashaabiha iska raacaya kuwaasi waa kuwa ilaahay magacaabay bimacnaa ilaahay sheegay ee ka digtoonaada marka qadciyaadka inuu ka hor yimaado ma aha tafsiir bira'yi macno bidcahana markaa in lagu fasiro ma aha macno bidcahana in lagu fasiro ma aha waa in la eegaa siyaaqa waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya waa in loo fiirsadaa adilada qaarkood ayaad markaad lafteeda eegto waxaa ku jira ixtimaal inay macnayaal kala duwan aqbali karto laakiin markaad eegto hadalka ka horreeya ama hadalka ka dambeeya oo siyaaqa ay ku dhex jirto la eego waxay taasi caddaynaysaa macnaha looga jeedo macnaha looga jeedo ayaa caddaynaysaa waana jirtay bacdu asaxaaba in ahlulbidaca qaarkood ayaad u deliishadeen dadna markay u daliishadeen ay yidhaahdeen iqra' ma qablaha aayadka ka horreeya eeg akhri waxay u deliishanayeenoo kale ahlulkabaa'irku inay waxa weeye naarta gelayaan ahlulkabaa'ir inay naarta gelayaan bay u deliishanayeen markaasaa waxay soo qaateen intii ixtimaalku ku jiray kuwa ahlulbidac oo saxaabadii u soo deliishadeen iyagoo doonaaya inay ka deliishadaan ictiqaad baatila oo ah ahlulkabaa'irka naarta ku waaraya waana caqiide qaldan waxayna u deliishanayeen sida aayadda uu ilaahay yidhi yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim markaasaa saxaabigu wuxuu ku yidhi iqra' maa qablaha aayadda ka horraysa akhri ina aladiina kafaruu low anna lahum ma fi alardi jamiica wa midlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha marka yacnii hadalkan yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha waxaa loo jeeday gaaladaa loo jeeday aayadda hore ayaana caddaynaysa marka siyaaqa ama tarkiibka ay ku dhex jirto ama waxa ka horreeya ayaana caddaynaya muraadka markaa looga jeedo yana waxay doonayaan mujarad ixtimaal inay markaa ka daliishadaan bay markaa doonayaan inay ka daliishadaan ayay markaa doonayaan qaar kale waxay daliishadeen kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun mar waa u deliishanaya muslimiinta fasaqada ah inay naarta ku waarayaan bay u deliishanayaan waayo waxaa ka horeeya wa ama aladiina fasaquu fama'waahum annaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha marka haddaad eegto hadalka ka dambeeyaana wuxuu caddaynayaa fisqigan in loo jeedo fisqu fisqu kufrin laakiin fisqun duuna fisqin aan loo jeedin fisqigii gaalnimada ahayn loo jeedo waayo waxaa ka dambeeya wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun fasaqada muslimiintuna takdiib may samayn ee calaa sabiil macsiya ayaa iyagoo rumaysanoo musadiqiin ah ayaa calaa sabiil macsiya macsidu uga dhacaysaa oo fisqiga uga dhacaya marka waxaa la eegaa bay culammadu yidhaahdeen sibaaqa iyo siyaaqa iyo lixaaqa waxa ka horreeyaa la eegaya waxa ka dambeeyaa la eegaya tarkiibka ay ku jirtaa la eegaya waxay suuragal tahay in looga jeeday cidda lagula khitaabaya iyo cidda ku hadashayba marka la eego ayaa marka isaga la eegaya sheikhu wuxuu inoo sheegay tafaasiir badan oo culama markaa aliftay culammadii hore ka mid ah ee mutaqadimiinta ee salafka ka midii ay alifeen marka tafaasiirtaasna aahaar iyo axaadiis baa wax lagu fasiraa aahaar iyo axaadiis bay wax ku fasirayeen bacdi markaysagaa shay istidlaala ku dhex darayna waa jiraan sida waxa weeye ibnu jariir atabari oo tafsiirkiisu waa tafsiir bilma'huur tafaasiirta lahayana waa tafsiirka ugu qiimaha badan marka nooc istidlaalina waa ku jiraa altafsiir bilma'suurna haalib buu yahay oo waa u badan yahay saas aawadee min xaysu alghaalib iyagoo ka egaaya ayay culammada qaar waxay ku tiriyeen altafsiir bilma'suur bay ku tiriyeen tafaasiirta uu shiikhu sheegaayo qaarkood lama hayo waxaa ka mid a ah tafaasiirta aan lahaynin yacni tafsiirka imaam axmed tafsiir weyn oo imaam axmed loo nisbeeyey baa jira ay yidhaahdeen aad iyo aad buu weyn yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood ishkaal bay geliyeen tafsiirka sidaa u weyn inuu imaam axmed qoray yacni wax raadana looma hayo tafsiirkaas wax raadana looma hayo tafaasiirta la qoray ee aan hadda lahaynina la waayey waxaa ka mid a ah tafsiirka baqiyu bnu makhlad oo musnadkiisii iyo tafsiirkiisii midna lama hayo musnad weyn buu lahaa ma aqaan qitca yar miyay sheegayeen baa laga arkay weliba aanan hubin musnadkiisuna waa ka weynaabaa la musnadka imaam axmed waxa uu ahaa sheekh andalusiya buu ahaa waana sheekha musanafka geeyey andulus geeyey weeye ahaar badanoo kalena waa geeyey waxaana laga sheegaa hadal hariib ah wuxuu yidhi andulus waxaan tallaalay tallaal ilaa dajaal soo baxo aan go'i doonin yaa dannigiisi iyo malihiisu ku hadla andalus waxaan tallaalay buu idhi tallaal ilaa dajaal soo baxo aan go'i doonin baan tallaalay buu yidhi wuxuu sheegayaa sunnadii axaadiista siduu u tallaalay waa maqasheen siday ku dambaysay oo siddeed qarni ay gaala haysato muslimiintiina laga dabar jaray masaajiddii la dumiyey culamo fara badan baa ka soo baxay andalus labada caalim ee carabiyada ama naxwaha muta'akhiriinta agtooda marka isagaa loo daba fadhiyey oo ibnu maalik iyo abu xayaan labaduba andalusi bay ahaayeen magaalooyin fara badan bay muslimiinta ku lahaayeen oo ay balansiya ka mid tahay oo mursiya ka mid tahay oo qurtaba ka mid tahay oo shaatiba ka mid tahay oo jayaan ka mid tahay yacni waxa weeye mudun kasiira culamo badan baana loo nisbeeya magaalooyinka kala duwan aljayaali alshaatibi almursi alqurtubi culamo fara badan baa loo nisbeeya almuhim labadiisii kitaabee waaweynaaye midna tafsiirka weyn ee muctamadkee ugu talagalay aasaarta inuu ku ururiyo oo tafsiir marka waxaa la arko tafsiirkii ugu weynaa buu isyidhi qor mana allifay lama hayo oo mafquud musnadkiisii musnadka imaam axmed la yidhi waa ka weynaano lama hayo haddana musanafka sanadkiisii unbaa la hayaa sanad labaad lama hayo riwaayadu isagu soo wariyey musanafka ayuunbaaba la hayaaye riwaayo kale lama hayo mashaayikhdan uu inoo sheegayo oo uu sheikhu tilmaamayo tafaasiir inay alifeen qaarkood waxay alifeen tafsiir madax bannaan qaarkoodna waxay alifeen kitaab ay leeyihiin ayaa markaysagaa qayb tafsiirka markaysagaa ay u gaar yeeleen oo kitaabu tafsiiri ay yidhaahdeen oo kitaab ay qoreen ku dhex jira ayay qaarkoodna leeyihiin labadaa qaybood bay isugu jiraan labadaa qaybood ayay isugu jiraan marka qaar badan lama hayo tafsiirkoodii tafsiirka ibnu abi xaatim isagu waa tafsiir isaguna aahaare iyo riwaayaad ah ibnu kasiirkuna aad buu uga soo naqliyaa iyo kutubta kale marka aahaarta aada u ictimaada sida waxa weeye adduru lmansuur lisiyuuti aad iyo aad bay uga soo raraan waxaa la hayaa ilaa tafsiiru suurati namli inta ka hoosaysa lama hayo hadda waa la daabacay dee intii ka hoosaysay markii la waayo intii kale lasoo daabacoo la taxqiijiyey riwaayaadka ciddii ka soo naqlisay baa intii kale markaysagaa lagu lagu dardaray un yacani naqli kutub ka sii naqlisay oo yidhi waxa weye ibnu abi xaatim baa ku soo wariyey ayuunba inta kale ku buuxiyeen laakiin waxa ka kitaab ahaan loo hayo oo makhtuud ahaan loo hayaa waa ilaa tafsiiri suurati namli baa layidhi yidhi ana la daabaco ala soo saar ibnu maajah waxaan filayaa sunankiisa dhexdiisa inuu ku saabsan saabsantahay tafsiir gaara ma garanaayo malaada shuraaxda markaa ay eegi doonta insha allah ibnu mardaweyhi kitaab tafsiir uu lahaa aad baana ibnu kasiir iyo uga soo naqliyaan iyo markaa saaxibu duri ilmanhuur aad bay uga soo raraan haddana nuquushaa laga soo naqliyey mooyaane isagii lama haya isagii lama hayo marka almuhim kutubta tafaasiirta ah oo uu intaa inooga misaaliyey waxa weye waa tafaasiir aahaar ah laakiin haalibka wixii aahaartaa ku saabsan waxaa soo ururiyey suyuuti oo kitaabkiisa adduru lmansuur inkastoo kitaabkiisu mukhtasar yahay oo asaaniiddii aanu lahayn oo kutubta mafquudka hadda aan laga takhriijin karayn laga takhriijin karin sheegista uu sheegay waayo markii hore kitaab tafsiir bilmaasuura buu qoroo weyn markii dambena deedna durulmansuurka aragteen mukhtasar bay uu ka yahay buu yidhi kii weynaaye u alifay kii weynaana hadda lama hayo durulmansuur baa mukhtasar ka ah ya marka almuhim kutubta marka waxa waye tafaasiirta ah ee aasaarta ah buu intaa inooga misaaliyey yacni qaar kalena waa jiraan haddii kutubta markaysaga ku dhex jira kutubta la alifay la eegay xadiisigaana dee waxa weeye kutubta markaysaga xadiiska in badani waxa weeye waxaa ku sugan ee jawaamicda ah tafsiir waa ku jira oo kitaabku hadduu jaamic yahay dee waxa weeye siddeedda markaysaga nooca uu koobsado ayaa tafsiirku ka mid yahay sideedda markaa nooc ee uu koobsado markaysagaa ka mid yahay aljaamicu aladii xawa manaaqiba yacni jaamic waxaa la yidhaahdaa waa ka manaaqib koobay iyo waxa weeye markaa fitan iyo adab yacni aadaabta waxa ku saabsan tafsiiran alriqaaqa waalcaqaa'ida cilmu tafsiir waa inuu leeyahay cilmu riqaaq waa inuu leeyahay caqaa'id waa inuu koobsadaa caqaa'id waa inuu markaysaga koob marka siddeed oo noocaas oo kale ay sheegaan marka waxaa weeye haddaad eegto labada saxiix bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo dhammaan mid waliba markaysaga kitaabu tafsiir buu leeyahy marka waxaweye kutubta aan gaarka ahayn haddii laga eego oo kutubta ku dhex jirta kutubul axaadiis wax badan baa laga helayaa markaa qaar badan oo koobsanaya yacni markaa kutub tafsiira koobsanaya marka wuxuu shiikhu sheegay laba sababood ba haddaba tafsiir bilistidlaal uu ka yimaadaa khata'u labadaa jiha waxay tahay qolo waxay ictiqaadisay marka hore macnayaal macnayaashay ictiqaadiyeen bay dabeedna ku xambaareen alfaadii qur-aanka marka ictiqaadkii iyo macnaha tafsiirka waxaa horreeyey ictiqaadkaa ku horreeyey waxayna ka mid tahay waxyaalaha lagu lumo inuu qofku marka hore macna iska kirkirto oo macnihii markuu ictiqaadiyo isagoo macnihii markaa iska rumaysan uu haddaba doono inuu adilo markaysaga iyo wax u urursado u raadsado oo meel kastaba uu baadho si uu u helo yacni shubah u goobo ama wuxuu ku ayido ku xoojiyo u helo yacni ruuxu waxaanu daliil u haynin marka hore inuu iska ictiqaadiyo iska iska goosto maaha yacni istidlaalkaiyo ictiqaadka waa in istidlaalka horreeya waxay culammada qaarkood ay odhan jireen sida sheekh ibnu cuthaymiinna waa y odhan jiray istadilla suma actaqid walaa tactaqid fatastadilla fatadil marka hore istidlaal samee oo bimacnaa nusuusta waxaad u timaaddaa adigoo khaaliyu dihni ah yaa niyadda khaligaree marka hore waa in marka hawo kale aanad lahayn itibaaca nusuusta aad raacaysa mooyaane istadilla suma actaqid marka hore daliisho nusuustii waxaad ugu timaadaa khaaliyu dihni adigoo ah dabad marka dambe ictiqaadi walaa tactaqid fatastadilla fatadil marka hore caqiidadu yayna kugu horrayn ha iska ictiqaadinoo waxa iska rumaynay aana deliil u haynin dabeedna marka dambe waxa weeye wixii aana deliilka u haynin inaad adilla u goobto ha iska raadin maxaa ka dhacaysa markaa waxaad ah, ka dhacaysa marka in la lumo ahlubidaca in badani waxay sameeyaan hawadoodu siday la muuqatay marka hore halka dhigtaan oo go'aansadaan ra'yigooda iyo hawadooda jahliga ku dhisan markay marka hore iska ictiqaadiyaan oo iska qaataan bay marka dambe waxay yidhahdeen adillaan u goobaynaa kitaab kasta markaasaa la soo saaraya la baadhayaa waxaa loo baadhayaa sidii markaa looga heli lahaa yacni wax markaa loo miskaansado la isku daafaco waxallo waxay u daliishadeen haddii laga jawaabo caqiidadooda ka noqon maayaan waayo dee waxaa ictiqaadsayin adilada uguma dhisna adilada waa ku bari taareenune wax adilada ugu dhisan maaha oo wax hawadoodii iyo markaysa markaa caqliyaadkooda ugu dhisan saas yada marka waa qolo macaaniintay ictiqaadisay dabeedna doontay alfaadda qur qur'aanka markaysagaa inay ku xambaarto ku fasirto mujarad ixtimaal inay helaan bay iskaga fasirayaan mujarad ixtimaal inay helaan qoladaa hore uu ka warramaya yacni ahlubidaca hore oo inoo tusaalayn doono muctasilo inooga tusaalayn doono oo kutubtooda qaarkoodna sheegi doono keliyana kuma koobna waa mujarad tamsiil kuwaas qaar kale oo uu ishaarayaana waa jiraan khawaarjida qayrkood baa laakiin ahlu dalaalka qaar waliba nooca waa sameeyaan waxay doonaan waxa ay ictiqaadiyeen inay adillo u helaan khuraafiyiinta markaysa markaa xabaalaha caabudaya ama awliyada caabudaya caqiidada noocaasa markay ictiqaadiyeen waxay doonayaan inay markaysaga adillo u helaan oo u goobaan dabad marka waxay is yidhaahdaan waa aqbali kartaa ama waa ku fasiri kartaanba waxay doonaan inay ku fasiraan qaar baa waxay yidhaahdeen ay kutubaha qaarkood ku qoreen falmudabbiraati amran waxaa looga jeedaa arwaaxda awliyada soo lama odhan kuwii dabberayey umuuraha kuwa umuuraha dabberaya la sheegaya waa awliyaday yidhahdeen arwaaxdooda caalamkay wareegayaan iyaga umuuraha dabberaya yidhahdeen wax asara uma hayaan salafkii xataa cid tidhi ahlubidac iyo ahlu sunnatoodna ma soo helayaan xataa min ahlibidac kama soo helayaan muta'akhiriinta qaarkood baa qoray oo kutubtooda markaysa markaa arrinka noocaasoo kale a ku qoray oo qarnigii toddobaad qaarkood noolaayeen mujarad ixtimaal bay ku fasirayaan falmudabiraati amranna dee waxaa looga jeeday oo laga tilmaamaya waa malaa'igta waxyaalaha u ilaahay faro inay deberaan booy deberayaan waayo tadbiirka cidda samaynaysaa waa allah yudabbiru alamra min alsamaa ila alard awaamirtuna waxay ku shaqaynaysaa amarka ilaahay malaa'igtu waxay ku shaqaynaysaa amarka ilahay bay ku shaqaynaysaa laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun umuurahay dabarayaanna waxaa ka mid ah qaar inay ku qaybsan yihiin roobka qaar dabaylaha qaar nafaha qaar acmaasha bini aadamka inay qoraan qaar waxa weeye markaa inay amwaadda su'aalaan munkar iyo nakiir man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka qaar waxyiga inay soo dejiyaan qaar inay erlada wareegaan oo markaa waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam salliga iyo salaamta xabaashiisa ugu geeyaan oo ku gaadhsiiyaan ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquunii can ummati salaam qaar waxa weeye bini aadamka inay ka ilaalinayaan waxaan loo qadarin lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah yaxfaduunahu min amri illah wixii maqduurah ee la qadaray iskama hortaagayaan waa u fasaxayaan waxaan loo qadarin waa ka celinaya qaar arwaaxday qaadayaan ee nafaha qaar acmaashay qaadayaan wahalumajara marka mujarad ixtimaal bay cuskanayaan mujarad ixtimaal bay ahlulbidacu cuskanayaan qaar kale waxay yidhaahdeen in awliyada la baryaa oo lagu tawasulaa waa bannaanta waayo istiqaasada la gargaar weydiisanaya waxa weeye waa nooc tawasula ilaahayna wuxuu yidhi wabtaguu ilayhi lwasiila ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi famaala yaquulu ana ujiisu tawasula xataa biljinni waashayaatiin mid baa wuxuu odhanayaa anigu waxaan bannaynayaa tawasulka xataa jinkiiyo shayaadiinta in lagu tawasulo waa bannaynaya lianna allaha yaquul yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaquu ilayhi alwasiila faatawasalu atawasalu bikulli shay waxaan ku tawasulayaa wax kasta waa ku tawasulaya saas aawadeed qaar baan ku gaar yeelaynba yani saalixiinta iyo cidda wanaagsan malaa'igta iyo nebiyada iyo saalixiinta qaar baan ku gaaryeelaya qaarna waa ku gaaryeelayaan ilaa khuraafaadka noocani waxay ka soo jeedaan marka hore shiica ay ka yimaadeen waxaani kuwan marka waxaa weeye aan shiicada iyagu sheeganayna ictiqaadka shiicada inay khilaafsan yihiin sheeganaya ahlu sunnaha sheeganaya haddana waxa weeye waxyaalahaas khuraafaadka iyo shirkiyaadkaa ku sugan wax ka mida ayay markaysaga shiicada ka soo qaateen shiicada waxa weeye dhagxanta xataa in lagu tawasulo ma diidana waatuu khumeyni yidhi haddaad waxa weeye dhagaxa barido shirki ma aha mar haddaanad u qabin dhagaxu inuu khaaliq yahay oo isagu wax abuuraayo isagu yacni waxa weeye iski isagu si mustaqila wax u keenayo ee sababnimo un aad ka qabto aad tidhahdo yaa xajaru akhisnii dhagaxow ii gargaar shirki maaha buuli laakiin inuu wax abuuro haddaad ka qabto markaad baryayso waa shirki awliyada markaad baryayso haddaanad u qabin inuu weligu isagu wax abuuraayo shirki maaha wakadaa dhagaxana haddaad barido mar haddaanad u qabin inuu wax abuuraayo shirki maaha nooca kale uu sheikhu inoo sheegay waxa weeye waa qolo ku fasirtay qur-aanka mujarad wuxuu ixtimaali karo marka qoladaana wax waa ka yara tilmaannay oo in hadalka loo eegaayo siyaaqa iyo tarkiibka ku jira iyo waxa ka dambeeya waxa ka horeeya taana waa tilmaanay waxaanay ku kala duwanaan kartaa hadalladu cidda lagula khitaabayo iyo cidda ku khitaabaysa ku hadlaysa oo sheekh ibnu cusaymiin markaa tilmaamaya kelmad keliya waxaa dhici karta bixasabi almukhaatabi biha cidda lagula khitaabayo eh, inay ku kala duwanaato iyo cidda ku khitaabaysa inay ku kala duwanaato oo masalan hadduu ruux la hadlo buu yidhi markaysaga markaa shaksi kale la hadlo ou yidhahda hadaa rujayl kaas waa nin yar marna waxay noqon kartaa ammaan buu ibnu cuthaymiin odhanayaa marna waxay noqon kartaa dhaleecayn rujayl nin yar hadduu marka uu yidhaahdo oo mid da'diisu aad u yar tahay buu markaysaga ku yidhi hada rujayl waxay noqonaysaa madxi buu yidhi ammaan nooc rujuula ah buu ku sheegay laakiin nin weyn markuu yidhahdo hadaa rujayl waxay noqonaysaa noocan maa taxqiir marka labadii sidaasay u kala duwanaanaysa bal lafdi keliya waxaa dhici karta marna in lagu fasiro inuu yahay markaa tasgiir yacni yarayn in looga sii jeedo marna in looga jeedo tacdiim dabeedna wuxuu keenay tasghiirka in tasghiiru tacdiim nooc la yidhahdaa u jiro ay culamada qaar sheegi jireen wa kullu unaasin sawfa tasduru baynahum duwayhiyatun tasfaru minha alanaamu duwayhiya waa tasghiiru tacdiim bay qaar yidhahdeen waxaa jira cibaaro imaam shaafici raximahullah ayaa xanuunsadaa la yidhi markaasaa markii uu xanuunsaday waxaa u yimi ardaygiisa rabiic la odhan jiray ayaa u yimi markuu u soo galaybu wuxuu ku yidhi qawa allaahu dacfaka ilaahay ha xoojiyo taagdarradaada fa qaala yaa abaa muxamed wallaahi low qawa allaahu dacfii calaa quwatii ahlakanii markaasuu shaafici wuxuu ku yidhi abaa muxamedow ilaahay baan ku dhaartay hadduu ilaahay xoojin lahaa taagdarradayda oo weliba xooggayga lala qabo aan xoog leeyahay taagdarradaydana wuu xoojin lahaa waaya halaagi lahaa qultu yaa abaa cabdillaahi maa aradtu ila alkhayr abaa cabdillaahu saa uma jeedine si wanaagsan oo khayra mooye wax kale ugama jeedin qaala wuxuu idhi low dacawta allaaha calaya la calimtu annaka lam turid ila alkhayra wax kale iska daaye haddaad i habaari lahayd waxaan garan lahaa khayr mooye wax kale inaad uga jeedin marka waxa weeye hadalladu bixasabi cidda ku hadlaysay ku kala duwanaan kartaa ruux baa waxaa la garanayaa yacni muraadka hadalkiisa yacni waxa weeye iyadoo labaha yacni laba shakhsi oo kala duwan isku hadal ay sheegeen ayaa waxaa dhici kartaa ruuxna markaysagaa in si loo fahmo ruuxna si kale loo garto oo laba macnoo kala duwan ay kala noqdaan falawaluuna raacawuu almacna aladii ra'awhu falawaluuna qolada hore raacawul macnaa macnahay ilaaliyeen alladii macnahaasoo ra'awhu ay arkeen min hayri nadarin iyagaan eegaynin ilaa maa tastaxiquhu waxay mutaysanayso alfaadu lqur'aani erayada qur'aanku iyo min addalaalati waalbayaani yacnii tusinta iyo caddaynta ah iyagaan taa eegin uunbaa macnaha ay ka eegeenoo macnihii markay u arkeen inuu macno xaqa yahay waxay dooneen inay aayadda la doontaan uun macnuhunbay ilaalinayaan laakiin alfaadani maxay mutaysanaysaa ama maxay ku tusinaysaa taas yadaa ihtimaam badan iyo dadaal badan siin maayo walaakharuuna raacaw mujarada allafdi wamaa yajuusu cindahum an yuriida bihi alcarabiyu min hayri nadarin kuwa kalena walaakharuuna la yidhahdo ama walaakhiruuna la yidhahdo qolada dambe oo khaada la hoos dhigo raacaw waxay ilaasheen haddii khaada la kordhigo waxay noqonayaan qolada kale haddii khada la hoos dhigana waxay noqonayaan qolada dambe raacaw waxay ilaaliyeen mujarada lafdi erayga keliya ilaaliyeen wamaa yajuusu cindahum iyo waxaa bannaan agtooda an yuriida bihi inuu uga jeedo alcarabiyu ka carabiga ahi ruuxa carbeede ku hadlayaa ee luqada carbeed yaqaanaa waxay suuragal tahay inuu uga jeedo uunbay eegeen min hayri nadarin yagaan milicsanoo eegin ilaa maa yasluxu waxa u suubamayo ku habboon lilmutakallimi bihi ka ku hadlaya wa siyaaqilkalaami iyo hadalka taxiis iyo tarkiibkiisa waxa ku habboon yagaan eegin ayuunbay eegeen alfaadda un eegeen iyo wax looga jeedi karo summa ulaa'i intaa dabadeed kuwaasi kasiiran maa yakhlatuuna wakhti fara badan bay khaldaan fi ixtimaali lafdi eraygu wuxuu aqbalaayo waxay u khaldaan lidaalika almacna macnaha daraaddeed oo fi lugati luqada ku sugan ayay markaa u khaldaan kamaa yaqladu siduu u qaldayo oo kale qalad la mida qaladkuu qaldaayo fii daalika yacni kaasoo tafsiirkaa uu qaldayo aladiina qablahum kuwa ka horreeyey kuwa macnaha keliya xaq siiyey siday waxa weeye macnahaba dhici karto inay qaldaan ayaa kuwanna lafdigu wuxuu ku tusinaya wakhtiyada qaarkood ay dhici kartaa inay qaldaan kamaa ana alawaliina kaiiran maa yakhladuuna fii sixati almacnaa yacnii kuwa laba masaluu sheegayaa uma haaulaa'i kaiiran maa yakhladuuna wakhti badan bay qaldayaan fii ixtimaali lafdi lafdigu aqbalaadda uu aqbalayo lidalika almacna macnahaas fii lugati lugada uu aqbalayo luqada gudaheeda uu ku aqbalayo oo waxaa dhici karta lafdigu macno aanu luqada aqbalaynba inay kuba fasiraan kamaa yaqladu fii daalika siday taas u qaldayaan alladiina qablahum kuwa iyagu ka horreeyeyba ay u qaldayaan oo iyaga laftoodu macnihii markay ilaasheen lafdigii waxaanu ku tusinaynin ay markaa ku fasiraan oo lafdigii waxaanu ku tusinaynoo ku bannaanaynba ay dhici karto inay ku fasiraan oo taa ku qaldaan qolada horeba siday ugu qaldi karto taa ayay qoladanna ugu qaldaysaa wakhtiyada qaarkood kamaa anna alawaliina sida qolada hore kasiiran wakhti fara badan maa yakhlatuuna ay qaldayaan fii sixati almacnaa macnaha markaa saxiixnimadiisa aladii macnahaasoo fasaruu bihi alqur'aana qur'aanka ay ku fasireen kamaa yaqladu fii dalika alaakhiruuna sida qolada dambeba ay u qaldayaan macnaha markaysaga markaa saxiixnimadiis macnahay ku fasireen yacni markaa iyaguna qaldayaan wa in kaana haba ahaado nadarulawwaliina eegmada kuwa hore ilalmacnaa asbaqa xagga macnaha markaa mid u degdeg badan ha ahaado wa nadaru alaakhiriina kuwa dambe markaysaga eegmadooduna ha ahaato ila lafdi asbaqa lafdiga mid u degdeg badan ha ahaadee asbaqa waxay noqonaysaa marka waxa weeye kaana khabarkeedii buu noqonaya marka sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa labada qolo oo qolana macnaha ay ilaalisay uun laakiin lafdiga ayna ilaalin qolana qolona lafdiguuna ilaaliso macnaha ayna ilaalin labada qolo mid walba khalad inuu ka imanayo oo alfaadiba waxayna ku tusinayn wakhtiyada qaarkood lagu fasiraya lagu waabaya ama la yskaga xambaarayaa lagu taarayaa macnaha lagu taarayna mar wuxuu noqonayaa mid saxa dib ka sheegi doonaayo marna wuxuu noqonayaa macno markaa baatilaba ah taasna dib buu ka sii caddaynaya marka lafdigu waxaanu aqbalay inay ku fasiraan oo ay taana ku qaldamaan labada qoloba waa ka dhacdaa sida qolada hore ay u dhici karto in macnaha laftiisa wakhtiyada qaarkood inuu saxiix yahay ay ku khaldamaan oo macno baatila ay doonaan inay qur-aanka ku fasiraan qolada labaad laftooda ama qolada dambe waa dhici karta macno baatila inay iskaga fasiraan mujarad ixtimaal iyagoo ku eegaya macno baatila markaysaga inay iskaga fasiraan oo lafdigiinbaa aqbalayo carabi ahaan baa sidaa looga jeedi karaa dabeedna macnihii markaa uu noqon karo ay ku fasireen macno baatila marka calaa kulli xaal waajibku wuxuu yahay in alfaadda la eego qaraa'intii amaaraadkana la eego cidda ku hadashay cidda lagula hadlayey iyo axwaasha ku dheehan iyo waxay ku soo degtay iyo mulaabasaadka ay leedahay yacni waxa weeye aahaar iyo adilo kale hadday fasirayso kullu dalika waa in la egaa si waxa weeye macno saxa loo gaadho oo tafsiir saxa markaysagaa loo fasiro tafsiir saxa yacni loo fasiro alwaajibu lilinsani an yandura ila lafdi wa yandura ilaa qaraa'inihi almukhtasati bih ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi waxa waajib ku ah ruuxa inuu eego lafdiga oo uu eego amaaraadka iyo calaamadaha lafdigani la gaarka yahay oo min xaali lmutakallimi bihi ka ku hadlaya xaalkiisa ah iyo walmukhaatabi ka lagula hadlayey xaalkiisa iyo walmunazali calayhi ka lagu soo dejiyey xaalkiisa wamaa ashbaha dalik hada shayun macruufun likuli axad waa shay cid waliba garanayso xataa ina alkalaama yakhtalifu xataa fii nabaraati almutakalimi wax kale iska daaye hadalku wuxuu ku kala duwanaadaa yacnii ruuxa hadlaya siiqada uu u hadlayo hadal baa mar wuxuu noqonayaa marka lagu hadlo wuxuu noqonayaa markaysaa markaa in cay oo kale markaysaga looga jeedo marna waxa weeye markaa cay loogama jeedo siyaaqaana marka waxaweeye sida uu soo baxay iyo tacbiirka sida loo cabiray iyo xaaladda uu ku soo baxay buu ku kala duwananaya masalan hadal waxa weeye si deggan loo yidhi xaalu ridaana la yidhi iyo waxa weeye hadal si kulul loo yidhi yacni waxa weeye xaalad gaaroo yacni waxa weeye timin timine markaysagaa la yidhi waa kala duwanaanayaan waa kala duwanaanayaan waxay ahlucilmiga qaarkood sheegeen nin sheikha ayaa isagoo inaanu dhalay la jooga ayaa ey baa soo hormaray markaasaa inankii baa ku yidhi yaa kalba bnu kalb eyga eegu dhalayow markaasuu maxaad u caayaysaa markaasuu aabba miyaan caayay miyaanu isagu eey ahayn eyna miyaanu dhalin yaa markaasuu yidhi waa jirtaa laakiin sidaad u tidhi ayaa waxay tahay cay buuhi sidaad u tidhi ayaa waxay tahay cay qisada noocaas waxaan filayaa suyuuti inuu ku soo naqlin jiray xaawiga tansiihu lambiyaa risaalo la yidhaahdo inuu ku soo rari jiraan filaya waxa uu sheegayaa risaaladan sababta u alifay mid baa markaysaa markaa lagu caayay inuu adhiga raaco oo dee lagu yidhi adhi raac yahow markaasuu yidhi haddaan adhi raacay nebiyaduba adhiga waa raaceen haddaan adhigu adhiga raacay nebiyaduba adhiyada waa raaceen arrinka noocaasa culammadii waxay ictibaariyeen inay tahay waxa weeye marka arrin aan munaasib ahayn meel ka dhacna ay ku tahay nebiyada haddana waa xaqiiqa maa min nebiyin low qad raca alghanam marka suyuudi risaaladda wuxuu alifay waa saas ninkii waa la tacsiiray oo ciqaab edbina lagu sameeyey waayo arrinka noocaas ah yaday jirto maqaamka kaftanka ahee markaysaa markaa isaga la caayay yacni sheegista uu hadalku noocaasoo kale ku soo baxayo ayaa markaysa markaa aadaabta nebiyada aan munaasib u ahayn axwaashay ku kala duwananaya hadallada hadal waxa weeye xaqiiqo ah ayaa siiqooyinka qaarkood hadduu u soo baxo yacni waxa weeye markaa cay noqonaya hadduu mid iminka kugu yidhaahdo waar afrikaan yahow naga tag ah, miyuu ku caayay mise waxaway kuma caayay cay meelaad u qaadateen ama uu ku yidhaha caqligii reer hebel baad noola imanaysaa ya xataa reerkiinna inuu caayayo sooma halkaa kama muuqato haddama caqli kalead soo ammaanaysaysa soo kii reer hebel maaha laakiin waxa weeye siiqadu siday u soo baxday ayuu hadalku kala duwanaanayaa sharciga adilada marka lasoo qaadanayo jiddi waa in loo soo qaataa waa inaan lagu kaftamin ya waa inaan lagu kaftamin haddii maqaam darsi iyo cilmi keensaday oo kale xadiiska la sheegaayo waa sax cibarka ku jiraan laga qaadanayo laakiin maqaamka waxa weeye aan jiddiga ahayn ee kaftanka iyo isjareexaynta iyo isdhareecaynta in waxa weeye nebiyadii markaysa marka waxaan yacni la yidhaahdo dee ficilka ka waaba igala mid yacni marka la yidhaahdo waxay culammadu yidhahdeen munaasib maaha suyuudina risaalada wuxuu ka alifay maqaamka noocaasuu ka alifay maqaamka noocaasa ayuu kalif wuxuu sheikhu yidhi raximahullah walawaluuna sinfaan ah, wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk